sharafciheeda hooyaday daabidka ha ku noolo ulmadu ka digiye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow sharciheedoyag kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal idilkiinbah meel waliba joogtaan ismalbadino maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka ka kaygiyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaanays kow bes allaahu akbar war meeqa beelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaanays soomaali sudanes hosbital s s h mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taarikh waxay ku aaseysan tahay soddonka bisha agost sanada qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa kamid ah dalka gabon xubnaha milatariga ayaa afgembiyey taladii wadanka xabsi guri ayaa la geliyey madaxweynihii wadanka waxaad kaloo maqli doontaan ra-isul wasaaraha dalka baakistan oo la amray in markaa lagu sii hayo xabsi ku yaala dalkaasi baakistan roobab mihigaan ah iyo kuwo duufaano wato oo ka da dalka tajikistan oo sababay dhimashada in ka badan labaatan ruux waad maqli doontaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan sida dadka caalamka ku nool ay kalsooni ugu qabaan go-aanada ay ridaan garsoorayaasha maxkamadaha caalamka qodobadaas iyo kuwa nugu soo kordhaa xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda ayaad dhegeysan doontaan anigu cabdixis ciid baarada barnamijkiila socodsiin doona salaada farsameyn doona markale kusoo dhawaada kulanka k nn ma insiba ma jillay aloolaba waxaan arkaa ma adiga ma insiba ma jillay aloolaba ma iilayskii cadceedee adduunyada iftiimiya ma iilayskii cadceedee

indhadaran awada ashqaraar indhadaran awada ashqaraar indhadaran abigaaga yambihu askuubay yambihu askuubay ibame ime ibame ibame ime ibame ogadaynu baxnay madayaxaynu aadnay ma ogadaynu baxnay madayaxaynu aadnay eegaan indhadaran dharmarkan ku eegaan indhadaran awada ashqaraaray indhadaran awada ashqaraaray indhadaran abigaagaay ambiyo askubay abigaagaayambiyo askubay ibame ibame ibame ibame ibame madaynu u baxnay madayaxaynu aadnay inteebaynu joognaa inteebaynu joognaa heese maxamed axmed kuluc iyo xalimo khaliif magool ereyada heestan iyo laxanka waxaa iska leewaan cali suguul waa heesii la qabtay daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka kayanan maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye hada sheekada anaa wateeye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa sano haddana uu ku dhinta adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday idaacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa ku dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiiya shaaraf ciheedahohoyaday hadabidkaha ku noolo qaybaha suubaw bulshadu barnaamijka kulanka ayaan gudagarana dhegeystayaal aynu ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si adag waxaa uga hadlay arrimaha ku aadan markaa dadu sheegay inay tashwiish ku furayaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee markaa ka socda dalka madaxweynaha oo muddo bila ku sugan magaalada dhuusmareeb ee xarunta galmudug waxa uu markaa ka hadlay arrimo badan oo khuseeya howlaha guud ee howlgallada ka dhanka ee al-shabaab ee ka socda gobolada dalka ee muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday galmudug deegaano kamida ah iyo guud ahaanba gobolada dalka madaxweynuhu wuxuu sheegay in mar waliba dagaalku uu socon doono dibna loo noqon doonin ciidamaduna ay ka go-an tahay markaa inay naftooda u huraan qaranka soomaaliyeed dadka soomaaliyeedna ay markaa guuleysan doonaan oo laga adkaan doono dadka uu sheegay markaa inay u adeegayaan al-shabaab ee ku taageeraya baraha bulshada iyo sidoo kale tashwiishkana ku furaya ciidanka xoogga dalka haddaba madaxweynaha hadalkiisa iyo go-aanada iyo waxyaabaha soo baxay iyo la xisaabtanka uu sheegay waxa ay la tahay dadka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka muqdisho ayaynu weydiinay waryaheena cabdiraxmaan axmed gacal ayaa mikrofonka keenan la dhexqaaday qaar ka mid a ah shacabka muqdisho oo ka aragti dhiibtay hadalka madaxweyne xasan sheikh iyo si guudba dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda dalka guud ahaan gobollada dalka waxaa ka socda howlgallo ka dhana ah dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo weli ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxa uu bogaadiyey howlgallada ka dhanka al-shabaab ee wadaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka waxa uu tilmaamay in la doonayo in loo midoobo howlgalkaasi isla markaana cid kasta oo ka soo horjeeda aysan u dhaamin iyagu qaar ka mid ah dadweynaha muqdisho ayaan mikrofonka keenna la dhex qaadnay kuwaasoo aan wax ka weydiinay siday u arkaan howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab iyo khudbaddii xala uu jeediya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud maya howlgallada waa raacsanahay in laga saaro nimanka waddanka waa aad iyo aad baan u taageersanahay laakiin qaabka wuxuu socdaan ma aha qaabkii lagu saarayey meel inta la qabto laga soo baxo iyagoo ay gidaarka taagaan taaniyan meesha haddii la hareereeyo waa in nimanka la weeraraa o la laaya nimanka haddii albaab loo furo leeyahada iska baxa halkan halkanunbay istaagayaanoo berrina way ku soo noqonayaan khasabdee shacabka la'aantii shacabku waa ka sheegaya meeshay joogaan iyo waxay samaynayeen annaga xamar baan joognaa waxba kama ogid waxay qarxinayaan baannu aragnaa hawlgalladu waa fiican tahay inaan markaan ka warramo arrimaha ciidamada mikrofoonka lala daba socdo meel heblaan gelaynaa iyo berri baan gelaynaa iyo caawaan gelaynaa laga daayo carabtu waxaa la yidhaha xarbi ah. xarabku waa khiyaamo ma aha sayaxaad iyo mikrofoon iyo caws waa inaan berri qabanaynaa arrinta ciidanku waa inay sir noqotaa waa in meeshay gelayaanba meel aan la ogayn ay tahay qafladu waa inay ku qabtaan baa laga rabaa ciidanka idaacadaha iyo dadka ka sii hordhacaya waa in laga joojiya arrimaha nimankan lagu qaban karaa waa sidaa laakiin iska baxa oo hareerahaannu ka taagannahay oo albaabaa loo bannaynaya halka ha mare nimankii dee ma dhammaanayaan halkanay kaaga soo wareegayaan arrimaha waa in aad looga taxadiraa khudbaddii madaxweynaha ee uu jeediye xalay joole wallahi horta khudbad qiiraa bay ahayd madaxweynuhu dareen badan buu ka hadlay madaxweyne wuxuu jira ka hadlay madaxweyne wuxuu ka hadlay waaqaca jira madaxweyne wuxuu ka hadlay wax walboo jira madaxweyne aad buu qiirooday laakiin madaxweyne wuxuu yahay iminka ummadda ogtahay inuu keligii yahay xataa macala dadka la jooga garbihiisa la jooga ay madaxweynaha jalaafooyin siyaasadeed la joogaan madaxweynaha keligiinoqday weyaan si shaksiyana keliyuu noqday keligii markii noqday may madaxweynuhu howlgalka si fiican buu hogaaminayaa weliba xoraynta madaxweynaha waanu ku taageersana waa lagu taageerayaa laakiin wasiirka gaashaandhiga madaxweynuhu degdeg ha u bedelo wasiirka gaashaandhiga curyaamile walahi aad iyo aad baanu arkaa howlgallada ciidamada aad baan arkaa ciidamada waa geesiyaal waa xoreeyaal waa dalka iyo dadka soomaaliyeedba way xoreelayaan way mideelayaan way dhaqan fiican bay kusanaan nimankan faaxishada ficilka xunlena waa la sifaylayaa madaxweynaha waan ku taageersana deegaano degmooyin fara badan oo ka tirsan gobollada dalka ayaa laga saara kala dagaalamayaasha al-shabaab tan iyo markii uu bilowday wejiga koowaad ee dagaalka ka dhankaa kooxdaas dowladdu waxay sheegtay in mar dhow la soo gebagabayn doono wejiga koowaad ee dagaalka ka dhankaa kooxdan islamarkaana loo gudbi doono wejiga labaad oo kooxdan looga saari doono deegaano iyo degmooyin dhaca maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland abdiraxmaan axmed gacal k muqdisho u mahadsan yahay wariyeen cabdiraxaan axmed gacal ayuu ahaa oo mikrofonka keyna la dhexqaaday shacabka muqdisho oo la weydiiyey aragtidooda ku aadan siday u arkaan hadalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kaga hadlay howlgallada guud ee dalka ka socda iyo si guudba dagaalka dhanka al-shabaab dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa booqasho waxa uu ku tagay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo ay qayb ka yihiin xubno ka mid a ah golaha wasiirada saraakiil ciidan mas-uuliyiin kala duwan oo kamid ah xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa si diiran lagu soo dhoweeyey marka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe halkaa oo la sheegay inay kusoo dhaweeyeen taliska ciidanka saraakiisha ugu sarreysa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyadoo ra-iisul markaa uu u kurgalayay xaaladda deegaanada laga saaray shabaabka sida ay noloshooda isbeddelka ugu yimid iyo sidoo kale in markaa dhiirgelin loogu sameeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee howlgalada karanka al-shabaab ka wada gobolada dalka ujeedada safarka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxay xafiiska ra wasaaruhu ku sheegeen inay tahay dhiirgelin wacyigelin la xiriirta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka dadaalada ay ugu jiraan dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka wadaan marka gobolada dalka deegaanada hirshabeelle iyo galmudug ra-iisul wasaare xamse cabdibare waxaal sheegay inuu kurgadi doono isbedelada nololeed ee ka jira deegaanadii laga saaray al-shabaab oo ay ka mid tahay degmada qadiimiga ah ee aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana kulamo gaargaara uu la yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyadoo oo markaa diirada lagu saarayo muhiimada ay leedahay in ciidamadu weli sii wadaan dagaalka ka dhanka al-shabaab si markaa loo gabagabeeyo wejiga koowaad ee dagaalka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada dalka muhiimada ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu gaaray degmada aadan yabaal waxaa lagu sheegay inay tahay in dhiiragelin uu sameeya ciidanka laguna dardaarmo ama uu kula dardaarmo ciidamadu inay sii laba jabaaraan dadaalada nafhoornimada leh ay markaa u hurayaan shacabka soomaaliyeed sidii ay markaa u xoreyn lahaayeen deegaanada weli ku harsan gacanta al-shabaab waa safarkii labaad ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu ku tago degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe tan iyo markii loo doortay xafiiska labaad ee ugu sarreeya dalka ee uu noqday ra wasaaraha xukuumadda waxaana markaa maalmood ay sheegtay in arrinta ay muujinayso ahmiyadda ay siinayso xukuumadda amniga guud ee dalka iyo xoreynta deegaanada ay ku sugan yihiin shabaabka eh, dhinaca kalena madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa la sheegay marka inuu aqbalay soo jeedin ka timid odayaasha dhaqanka ee ku aadan dhexdhexaadinta markaa xubnaha markaa kasoo horjeeda sida uu wax ku wada muuse biixi iyo xukuumaddiisa ee ku aadan dib udhaca doorashada iyo arrimaha kale ee taagan wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha somalilan muuse biixi waxaa lagu sheegay markaa in madaxweynuhu uu aqbalay soo jeedinta ka timid odayaasha dhaqanka ee ku aadan in wax kabedel lagu sameeyo arrimaha doorashooyinka qoraal ka soo baxay madaxtooyada somalilan gaar ahaan xafiiska muuse biixi waxaa lagu yiri ku socota shir gudoonka golaha guurtida somalilan ku socota shir gudoonka golaha wakiilada og komishinka ama gudiga doorashooyinka somalilan ujeedo soo jeedinta odayaasha dhaqanka ee arrimaha doorashooyinka mudanayaal waxaanu idinla socodsiinaynaa in xukuumaddu aqbashay soo jeedintii odayaasha dhaqanka ee dhexdhexaadinta isu xilqaamay annagoo tixgelinay wadatashiga guud iyo xaaladaha guud ee somalilan sidaa darteed si doorashooyinku noogu hirgalaan waxaynu ka codsanaynaa golaha baarlamaanka guurtida iyo wakiiladu inay waafajiyaan soo jeedinta odayaasha dhaqanka shuruucda iyo xeerarka doorashooyinka ee dalka somalilan waxaa ka jirta marka isbaandhaaf badan oo ka dhashay dibudhaca doorashooyinka somalilan oo dibudhac xoogle oo ku yimid iyadoo oo arintan ay ka dhalatay marka inay aasaasmaan jabhado iyo kooxaha hubaysan oo kasoo horjeeda sida uu wax wado muuse biix cabdi iyo xukuumadiisa iyadoo dhowr jiho marka ama deegaano kamida ah somalilan ay ka taagan yihiin kala aragduwanaanta ku aadan arrimaha muranka doorashooyinka xisbiyada mucaaridka ayaa dhankoodu in muddo ah uu soo jiitamayay khilaafka kala dhexeeya muuse bixi cabdi hoggaamiyaha somalilan oo ay ku eedeeyeen inuu markaa mudokororsi sameystay sharci darro ah dib u dhac xooglena uu ku keenay markaa doorashadii la filayay inay ka dhacdo deegaanada somalilan waxaa haatan wada dadaallo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada kasoo horjeeda xukuumadda iyo sidoo kale madaxtooyada somalilan iyadoo la doonaya in xal laga gaaro arrimaha doorashooyinka si looga baaqsado in marka ay si socdaan gacanka hadalka iyo khilaafaadka ka dhashay dibudhaca doorashada somalilan taas oo la aaminsan yahay in somalilan deegaanadeeda ay ku keentay xasilooni darro amni iyo mid siyaasadeed maadaama deegaano badan oo somalilan kamid ah haatan amnigoodu ay markaa sidai hore aan u xasiloonayn oo ay ka jiraan dhibaatooyin amni darro oo ka dhashay sida la aaminsan yahay dibudhaca doorashada iyo khilaafka udhexeeya xukuumadda iyo xubnaha mucaaridka somalilan weli barnaamijka kulanka aad degeysanaysaan knn waad nagala socotaan dhegeystayaal weli barnaamijka kulanka ad degeysanaysaan knn waad nagala socotaan dhegeystayaal markan dalka gaboon haddaynu eegno madaxweynihii dalka gaboon cali bongo ayaa dalbanaya in la caawiyo kadib markii saacado uun ka hor markaa talada dalka ay afgambiyeen xubno kamida milatariga ah dalkaasi gaboon isagoo xabsiguri looga dhigay wadankaasi xubno kamid a ah saraakiisha militariga dalka gabon ayaa kasoo muuqda telefishinka dowladda ee loo yaqaano janaal gabon waxay sheegeen in dhammaan ay la wareegeen taradii dalka sidoo kalena ay kala direen hay-adihii dastuuriga ahaa ee wadankaasi iyagoo qaadacay natiijada ka soo baxday doorashadii guud ee wadanka oo la sheegay in mar kale ugu guuleystay cali bongo waxay tilmaameen in dhammaan ay xireen xuduudaha wadankaasi uu la wadaago dalalka dariska waxayna sidoo kale sheegeen in la kala diray dhammaan hay-adihii rayidka ahaa ee dowladda innaga oo ilaalinayna magaca iyo qaranka gaaboon waxaynu go-aan ku gaarnay inaynu difaacno nabadda iyadoo aynu soo gabagabeynayno xukunka rajiimka cali bongo ayuu akhriyay qoraal ay markaa si wada jira usoo saareen xubnaha milatariga dalka gabon mid kamid ah saraakiisha milatariga ayaa ka aqhriyay telefishinka dowladda iyadoo marka ay dhinaciisa taagan yihiin xubno badan oo kamid ah ciidamada wadankaasi gabon waxay sheegeen in qorshe uu yahay markaa inay dib ugu soo celin doonaan hay-adaha dowliga ah awooda balse waxay sheegeen inay muhiim tahay in la helo markaa xubno muhiim ah oo markaa lagu aamini karo talada wadanka gabon master bongo ayaa isagu waxaa la xaqiijiyay markaa in la xiray xabsi gurina uu yahay oo markaa magaalo madaxda gaabon ee eh, labreville uu halkaasi ku xiran yahay xubnaha saraakiisha militariguna ay sidaa shaaciyeen oo ay la wareegeen talada wadankaasi gaabon afrika waxaa joogta ka noqday afgembiga militari oo ay sameynayaan dhinacyada iyagu markaasi kamid ah xubnaha qaarada afrika dalkan dhaca bartamaha qaaradda afrika ee gaabon wuxuu kusoo biiray liiska dalalka ku yaala qaarada afrika ee eh, wax ka yar saddex sano ay ka dhaceen afgembiye militari waxay hore la ogaa burkina faso niger oo haatan dhowaan afgembi uu ka dhacay maali iyadoo gaaboonna ay kusoo biirtay sidaanoo kalena haatan uu afgembi milatarida ama ah sida muuqata ay taladii la wareegeen saraakiisha milatariga afrika inta badan waxa uu muran ka dhashaa doorashooyinka iyo natiijooyinkooda taasi oo keenta inay markaa soo hunguriyeeyaan talada wadanka xubno markaasi kamid ah saraakiisha milatariga sidaana ay markaa kula wareegaan talada wadanka iyagoo markaa afgembiya xukuumadda rayidka dhinaca kalena xogayaha arrimaha dibadda ee dalka ingiriiska james cleverley ayaa waxa uu markaa booqday dalka shiinaha waxa uu markaa kala hadlay xubnaha duulaasiyiinta iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinahuba in markaa la hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeeda ka dhexeeya shiinaha iyo ingiriiska kaasi oo la aaminsan yahay inuu aad usii xumaanayay sanadihii lasoo dhaafay waa booqashadii ugu horeysay oo xubin ka mid a ah diblomaasiyiinta ugu sareeya ingiriisku ku tagaan dalka shiinaha muddo shan sano ah kadib taa waxay muujinaysaa inuu aad u liito cilaaqaadka xukuumadda shiinaha iyo xukuumadda london waxaana markaa sidaasi ay ka dhigan tahay in shan sano kadib xubno diblomaasiyiina ah oo ka socda ingiriisku ay booqanayaan wadanka shiinaha si markaa wadahadale ay ula yeeshaan xubnaha xukuumadda ku jira ama wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ay kala hadlayaan in markaa dib loo soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed lana hagaajiyo la xaliyo tabashooyinka iyo badmadowga jira waxyaabaha ugu badan ee xiriirka labada dal keena keenay inuu midmada soo kala dhexgalo waa qadiyada hong kong oo iyagu mar walba ingiriiska iyo dalalka reer galbeedkuba ay u doodaan inay yihiin eh, markaasi xubno iyagu madax bannaan dhibaatana ay kala kulmayaan shiinaha waxa ay kamid ahaayeen hong kong xubnihii ama horey u gumaysan jireen gumaystihii britishka iyo ingiriiska waxaana markaa sidoo kale waxyaala lagu eedeynaya shiinaha ay reer galbeedku eedeynayaan kamid ah dhibaatooyinka ay ka geystaan gobolka shinjang oo ay ku nool yihiin muslimiinta laga tirada badan yahay waxaana sidoo kale waxyaabaha kale ay ku kala arduwan yihiin reer galbeedka iyo shiinaha kamid ah in markaa shiinuhu uu taageero u muujiyey ruushka duulaankii ay ku gashay ukrein sida muuqatan ay ka gaabsatay qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay ku cambaareynayaan xubnaha markaasi ruushku duulaanka ay ku galeen wadankaasi ukrein waxaan wada wadahadallo la yeeshay xubno matalayay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumadda shiinaha waxay u badnaayeen kuwa ku aadan inaynu ka wada hadalnay arrimaha xuquuqul insaanka iyadoo ay sii socon doonaan kulamada ayuu yidhi james claverley xogayaha arrimaha dibadda ee ingiriiska waxaa ugu muhiimsan waa inaynu diirada saarnaa in la helaa han wadahadalla rasmiya ah oo dhexmara iyo xiriirka oo la hagaajiyo waxaan uga mahad celinayaa xukuumadda shiinaha soo ay noo sameeyeen iyadoo aynu kusii socon doonno inaynu diiradda saarno aynu yeelanayno si markaa aynu usii wadno muhiimada ay leedahay in la hagaajiyo xiriirka duulaansideed ee u dhexeeya marka la eego xukuumadda shiinaha iyo sidoo kale saaxiibadeeda kale ee ingiriiska claverley wuxuu la kulmay madaxweyne ku-xigeenka dalka shiinaha hang zang waxay markaa ka hadleen muhiimadda ay leedahay in marka laga shaqeeyo iskaashiga dhaqaale iyo sidoo kale in laga heshiiyo waxyaabaha ay lagu kala aragduwan yahay ee marka la joogo arrimaha siyaasadda oo ay sheegeen inay markaa mar weliba iyagu muhiim u tahay eh, dhinaca kalena haddii aynu egno warbixin markaa ku saabsan dalalka caalamku dadka ku nool iyo sida ay markaasi kalsooni ugu qabaan marka la eego xukunada ridaan garsoorayaasha caalamka marka la joogo arrimaha judishariga ama garsoorka caalamka waxaa ugu badan dadka ugu badan ay ku nool yihiin ee ku kalsoon goaanada aanada kasoo baxa maxkamadaha iyo garsoorayaasha caalamka netherland ama dalka holland ayaa kaalinta koowaad ku jira dadka ku nool dalka holland boqolkiiba ayay kalsooni ku qabaan eh, markaasi go ay soo saaraan garsoorahayaasha ama garsoorka maxkamadaha ku yaala dalkaasi netherland ama holland waxaana ay markaa kaalinta koowaad kugu jiraan ama uga jiraan dalalka marka la eego ay dadkoodu kalsooni badan ku qabaan marka marka la eego goaanada aanada kasoo baxa garsoorayaasha denmark ayaa ku jirta kaalinta labaad dadka denmark ku nool waxay ku kalsoon yihiin go-aanada kasoo baxa garsoorayaasha dalkaasi boqolkiiba hindiya ayaa kaalinta saacad ku jirta waxa ay boqolkiiba dadka hindiya ku nool kalsooni ku qabaan go-aanada kasoo baxa garsoorayaasha maxkamadaha ku yaala dalkaasi hindiya sidaasoo kale boqortooyada ingiriiska dadka ku nool boqolkiiba ayay markaa kalsooni ku qabaan go ay ridaan garsoorayaasha maxkamadaha ku yaala dalkaasi u sweden badan ayaa oo kale kamid ah isla sagaal iyo afartan dadkoodu kalsooni ku qabaan goaanada ay ridaan maxkamadu australia sideed iyo afartan dadkoodu kalsooni ku qabaan goaanada rasmiga ah ay gaaraan ama ay soo saaraan garsoorayaasha caalamka maxkamadaha ku yaala wadanka dalka jarmalka waxaa isna toddobiyo dadkoodu kalsooni ku qabaan go-aanada la rido ay ridaan garsoorayaasha dalkaasi germany canada lix iyo afartan dadku kalsooni ku qabaan marka la eego go ay markaa kasoo baxa ee rasmiga ee ku aadan garsoorayaasha maxkamadaha ku yaala wadankaasi kanada faransiiska boqolkiiba ayay dadku ku kalsoon yihiin waxaana markaa muuqata inay tahay xaddi aad u yar oo konton boqolkiiba ka yar ee dalalkan iyagu sheegta inay ku horeeyaan marka la eego cadaalada dimuqraadiyada iyo arrimaha kaleba boqolkiiba ay faransiisku dadkoodu kalsooni ku qabaan marka la eego go ay maxkamaduhu ridaan ama garsoorayaasha maleysiya afartan boqolkiiba ayay iyana dadkoodu kalsooni kalsooni ku qabaan dalkan south africa la yirahdo ama koonfur africa lix iyo soddon boqolkiiba ay dadku ku kalsoon yihiin go-aanada kasoo baxa garsoorayaashu oo ay markaa go ama ay ridaan sidaasoo kale beljimku lix iyo soddon boqolkiiba ayay dadku kalsooni ku qabaan jabaan lix boqolkiiba isagana maraykanku oo sheegta inuu kamid yahay dalalka ugu horeeya caalamka marka ay timaado dimuqraadiyadda horumarka iyo arimaha kale ee ku gadaaman markaa garsoorka iyo judishariga afar iyo soddon boqolkiiba ay dadkoodu kalsooni kalsooni ku qabaan go-aanada ay ridaan maxkamadaha ku yaala ama garsoorka wadankaasi mareykanka sbain labaiyo soddon boqolkiiba ay dadku kalsoon yihiin go-aanada kasoo baxa ama ay ridaan garsoorayaasha wadankaasi turkiga sagaalaabaatan boqolkiiba ayay markaa dadkoodu kalsooni ku qabaan marka go-aanada kasoo baxa maxkamadaha ku yaala wadankaasi tarkiga brazil oo amerika dhacda sideedabaatan boqolkiiba ayay dadkoodu kalsooni ku qabaan marka go ay maxkamaduhu ridaan ama garsoorayaashu talyaaniga toddobayo boqolkiiba hungari lix boqolkiiba ayay kalsooni ku qabaan dadkooda dadkoodu dalka la yiraahdo south korea ama kuuriyada koonfureed kiiba ay dadkooda ku kalsoon yihiin markaasi go-aamada ah, ama xukunada ay ridaan garsoorayaasha ku nool dalkaasi sidaas oo kale poland kiiba ay dadku kalsooni ku qabaan go-aanada kasoo baxa maxkamadaha oo ay ridaan garsoorayaasha dalkaasi mexico boqolkiiba ay dadku kalsooni ku qabaan marka la eego waana dalalka ugu yar ee dadkooda ku kalsoon yihiin garsoorka ama hay garsoorka ee ka jira dalka colombia sidaasoo kale boqolkiiba ay dadku ku kalsoon yihiin marka la eego go ay ridaan garsoorayaasha dalka jili oo isna kamid ah dalalka qaaradda america dhaca ama latin america boqolkiiba ay dadku kalsooni ku qabaan waana dalalka ugu yar ee ugu hooseeya ay kalsooni ku qabaan hay garsoorka ama jurishariga argentin boqolkiiba ayay dadku kalsoon yihiin go ridow oo kasoo baxa maxkamadaha iyo garsoorayaasha wadanka dalka markaa kalsoonida ugu yar ay ku qabaan marka la eego daatadan ama xogtan ay muujinayso waa dalka beyru beyru dadka ku nool waxay kalsooni ku qabaan maxkamadahooda iyo hay-adaha garsoorka koob iyo toban waana dalka ugu hooseeya marka la eego dadkoodu ay markaa kalsoonida ugu yar ay ku qabaan go-aanada kasoo baxa garsoorka wadankaasi beyru weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenan waad nagala socotaan dhegeystayaal aabbo hee aabbo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen haye dansayo waygu baahaye sidu ii barkaday hurdo kama bugto barriinsayo waygu baahaye haddaan ku bukaa may bugsin kartaa haddaan ku bukaa sin karta kara soo bixi karta bulshada kalgacal badhba iga hadhee boob markan bidaanka arko boqashada kalgacal badhba iga hadhee igu boob markan bidaanka arko yambadin warkee inuu ballanaa yambadin warkee maxa inuu ballanaa soo heestan oo ay iswadaarsanayeen cumar dhowley iyo maryam mursal waxay daxtaalka barnaamijka kulanka ka ehneen heese kale ayaana soo socda balse markan waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantaoo kale waxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdixasiis waa arbaco taariikhduna waa soddonka bisha agosto sanadka labada kun waa maalinta laba boqol afartan ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol laba cisho hadii alla idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a maanta oo kale sanadkii labada kun qarax ismiidaamin ahaa oo ay ku waxyeeloobeen mas-uuliyiin dowladeed ayaa ka dhacay hoteelka s y l oo ku yaala kasoo horjeedka madaxtooyada soomaaliya ee magaalada muqdisho maanta oo kale sanadii labada kun labaiyo labaatankii allaha u naxariistay gudoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo siyaasada degmada yaqshiid ee gobolka banaadir macalin xuseen filoweyne ayaa ku geeriyooday qarax loogu xiray gaari xilligiisa xilli uu ku sugnaa xaafadda buula maaxaay ee degmada kaaraan magaalada muqdisho maantaoo kale sanadka markuu ahaa dii dowladihii xilligaasi ee dalalka sbein iyo netherland ayaa wada gaaray heshiis ay kaga soo horjeedeen dowladii faransiiska maantaoo kale sanadkii ololihii xornimo doonka hindiya ayaa ka bilowday dalka indiya maanta oo kale sanadii kunsagaalboqoafartankowdii ra-iisul wasaarihii waagaasi ee dalka ingiriiska winston jargil ayaa ogolaaday barnaamijka sameynta nukliyeerka maanta kalena sanadka kudii dowladaha mareykanka iyo filibiin ayaa kala saxiixday heshiis iskaashi oo dhanka difaaca ahaa maanta oo kale sanadkii ii yaasir carafaad oo ahaa hogaamiyihii ururka xoreynta falastiiniyiinta ayaa laga saaray lubnaan kadib muddo toban sano ah oo uu ku sugnaa magaalada caasimada ah ee beyruud intii uu socday dagaalkii sokeeye ee lubnaan ugu dambayntiina maantaoo kale sanadka markuu ahaa kudii dalka asarbajaan ayaa ku dhawaaqay madax banaanidiisa guud ahaana waa egaintaa xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay luul wanala xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay ugu dambeyntiina waxaynu eegaynaa labaatanka magaalo ay dadka ugu badan ay ku nool yihiin caalamka tokyo yokohama ayaa kamid ah oo dalka jabaan kamid ah milyan oo ruux ayaa ku nool jakaarta dalka induneisiya ayay magaalo madax u tahay soddon iyo saddex milyan dhibic shan iyo toddobaatan milyan oo ruux ayaa ku nool delhi dalka hindiya ayay ku taala laba iyo soddon dhibic labaiyo labaatan milyan oo ruux ayaa ku taala waana magaalooyinka dadka ugu badan ay ku nool yihiin quanjezo fojan waxay ku taallaa dalka shiinaha lix iyo labaatan milyan dhibic afar iyo sagaal milyan oo ruux ayaa ku nool mumbai iyana dalka hindiya ayay ku taallaa afar iyo labaatan dhibic toddoba iyo sagaashan milyan oo ruux ayaa ku nool manila waa magaala dalka philibiin afar milyan oo ruux ayaa ku nool shangahay waxaa iyana markaa ku nooloo shiinaha kamid ah milyan oo ruux sao paulo waa dalka brazil milyan oo ruux ayaa ku nool waxayna kamid tahay magaalooyinka dadka ugu badan ay ku nool yihiin seolin john waa dalka kuuriyada koonfureed milyan oo ruux ayaa ku nool mexico city oo magaala madaxa dalka mexico milyan oo ruux ayaa la aaminsan yahay inay marka ku nool yihiin new york waa dalka mareykanka milyan dhibic konton milyan oo ruux ayaa ku nool magaalada qaahira ee caasimada dalka masar iyana magaalooyinka dadka ugu badan ee ku nool yihiin ay kamid tahay milyan oo ruux ayaa ku nool magaalada dhaka ee caasimada dalkaasi bangaladesh waxaa ku nool milyan oo ruux waana magaalooyinka dadka ugu badan ku noolyihiin beijing magaalo madaxda dalka shiinaha milyan ruux ayaa ku nool kalkata hindia ay ku taalaa milyan ruux ayaa ku nool bangkok waa tailand magaalo madaxdeeda milyan ruux ayaa iyana ku nool shenzan shiinahay kamid tahay magaalooyinka ugu waaweyn milyan ruux ayaa ku nool moscow waa magaalo madaxda dalka ruushka iyana milyan dadka badan ayaa ku nool bonos aires waa magaalo madaxda dalka argentiin milyan ruux ayaa ku nool lagos waa markaa aljeria waxaa ku nool lix iyo toban milyan oo ruux waana markaa waxay ka mid yihiin magaalooyinkan labaatanka magaalo oo dadka ugu badan ay marka ku nool yihiin markaan waxad kusoo dhawataan dhegeystayaal xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi qaladka waa la saxayaa quus weeye cadowguna inaan soo qabqabannana quwad baan u leennahay qayladhaanta socotana waa khiyaanadoode yaynaan ku qaybsamin war axmedow qaybqayb ma joogtee khawaariijta darteed uwadda la mideeyihii qasab weeye dagaalku aryaadhaha cayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogtee haweeniyo rag maantaba ayaynaan u kala harin ay mare war kalamaanee markaana dhugun sidii qudbada madawiine hasan sheeg waliba iin idaatay oday dagaalka ku gohnyin oy laakiin maadaama usgalmudug roogu waliba ahmaleeyay lagdaba inoo ka hereersato kuleetig hoos laga diidohay war kalmaanana marka khudbadii madaxweyne dhegaysta waxaa iga caddaatay eh. hubka qaata maantu eh. halgama dalkeennu eh. yaynaanu kala hadhin war laqdaba inay jirto ee dad qarsoona inay shaqaynayaan madaxweynuhu khudbadiisuu ku caddeeyey laakiin wuxuu yidhi cid kastoo caqabad ku ah ciidanka xooga dalka iyo hawsha socota tillaabaan ka qaadayna dowladnimaduna ma jiri karto hadii aan la xisaabtamin waxaana la joogaa xilligii geesiga laabaal mari lahaa daalinkana la qaban lahaa waar axmedow soo lama odhan inkastoo nin geesii geed adeeg yahay haddaan garabka lala qaban gurihoodi maayedadab haddiinanasididaamina meelmaldersii kororari gesiga dhulkiisa gusha u horseeda genida dishaay gedka habo geesiga madow guusha uma ogola gumaystuhuye war runtaa waa tii la yidhi ku gabraaratada gumaysigu ku dhuunto garashada xumaatay gedka habo aryaadaha xabadha noo heeseysina khudbadi madaxweynaha muggan dhegaysta waxaa iiga soo baxay qarni waxaynu joognaan qiiqa laysku qari karin warkalamaana warmahaysiina furuntaa laysugu wada tegeye ra'iisul wasaare xamse cabdi aar aadan yabaal buu tegey shabaabkii waa la dilay waa waa la dilay waa waa la dilay ma yidhi baxsadeen waa laga qabsaday waa soo galeen ma yidhi war waa falantiin waxna laydinma sheegi karo dad baranaatiin ra'iisul wasaaraha taliyaha xoogga dalkaa ku soo dhoweeya aadan yabaal ciidan badanna waa uu kula kulmay wuxuuna u ballanqaaday in la abaal marinayo la dalacsiinayo cidii laqdaba ku haysana laga qabanayo dulmi iyo iska iskadabawareeg ciidanka lala soo galana aan la aqbali doonin hadda dagaalka gala ma yidhi war geelaha u qalan gulufkuna waa dhaqaaqaya aryadaha war ma haysina furunta waa laysugu wada tegay madaxweynaha galmudug qoorqoor oo hadda loo bixiya balaag layon ceelbuurow ku sii dhow yahaa la yidhi ciidan badanna waa wataao gadaal u soo naqamaayaa la yidhi xalana duurkow ku baryaa la yidhi ilaa waa libaaxaase waar walla weynay waxaan idinka maqli jiray me libaax soo gaala ilooma joogsadiye waa la kala leexiyaa liin caano marka dawacooyinkii shabaab duurka waa uga dhammaatay miyaad leedahay war kalemaanay warmaysiine furuntu waa laiskugu tegaye madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawa alkawsar iyo cadallow joogaa waryaa carab weynow waa laba meelooda mid ku toos wargeysi aan baqin dhul warku taakataakuu u yahay uma hadda guuntland galhareeri butagahayaa miyaad leedahay war galhareeri hirshabeelle maahan dhulkaadan kale aqoone qoorqooraa tegaya libaaxa madow maana tiraadid war wasiirka gaashaandhigga madnuura oo isna jaama angorodaasang goorgoorma in daba dhigday ra'iisul wasaarahan dhowaay waay war adiga wasiirku ra'iisul wasaarisi asagaa kaa oga maxaa baddaa ku geliyey hilkona kugaadana oo toos tigtob angalo maantoo kalana madaha na furan meelika gura war wallaweynay war ma haysiine somalilan way israacday warwaaqlowla sacaanood miya hargeysa raacday war warka hanaga dhexgelin inay go'aankii ka soo baxay gudiga habar jeclo ee xusbiyada mucaaradku aqbaleen madaxweyne muuse bixina waa aqbalay war madayow laascaanoodka ama hor joogna haddaad ku laabanaysidee guddoomiyihii golaha guursiga saleebaan nuur ururadiibuu la kulmay maanta kadibna wuxuu ku yidhi heshiiskii madaxweyne waa aqbilaye horday xaafadihiinna aada haddee rag badanoo cadhaysan oo gacanta saydhinayana waanu arkayni qofkastamawuuleyanugu buuqinreerkiinii qabo dee waa la heshiiye maxay aryaadhaha anigu waxaan la yaabay eh. ururadan mugna muuse biixe keenayo mugna deni iska wadahaayo dantoora eh. kaliya miyay rabaan inay ku fushadaan eh. mugay ku waayaan amba ku helaanna iska taga maa la dhahaa ar abdulow oday meelfadhiyainhayna fadhaadi wilisheelika orkiisada jari waar imankaanu xisraafkii helaynaa ee hanagu degdegina war khawaariijicida ictiraaf ka rabta male waa in layska qabtaa aan weliba siin warsaday madawiine hasan sheek koonfur galbeed obaydhow janaaya meseedadoona armadayna maqal aryaadhaha samigay cabdulan haddana waxa uu yidhi ow runta ayaa beenta ayaa u ron dadka waarkan ku dhex raafa runtayaa beenta ayaa u ron dadka waarkaa ku dhex raafa waan cabdula waxaa la yidhi ninaan run sheegin been baa u qarsoon run iyo beeni meel ma wada galan baa lagu yidhi bow aryaa run iyo ilkaba waa la caddeeyaa ha la yidhi run hooba kooyda beenkogoojeegaadaase leeri war haddii run sheeg waa ceeb sheeg waa runtu beenta ma ogolaa la yidhi eh. beentuna run ma ogolaa war kalemaanay war ma haysiine eh. turkigu waxaa ku kulmaa la yidhi madaxweynihii hore iyo madaxweynihii kasii horreeyey war dalkuu madawiinayaal badan aha mareena hibalow meerto war madaxweynaha hadda joogaaba mar buu madaxweynihii hore ahaa war madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweyne sheekh shariif aan idiin sheegay labadooda iyo fahadoo saddex ku ahna turkiga ku shiraa la yidhi masali garuuhaneenkuduwaan fadahayaana maanta madaxweyne xasan sheekh dagaal culusow ku jiro ho waa la dagaalami hay dhaheen intuu dagaalka khawaariijta ku mashquulsan yahan lugaha qabanna miyay leeyihiin war warkaas warbaahintaa faafiday haddii uu run yahay deegaanada sheekh shariif ka soo jeedaiyo dagaalka ka socdana aad ogtihiin ilaahay tacaal waaye war afrika war kama haysaana ayaantan afgembiyaa ka bilowdoo ku socdee dalka gaaboon madaxweynihi waa la afgembiyaa layidhi waana afgembigii sideedaadaa layidhi saddex sano gudahood hadda waa yaabanaya afrika miyaan waagu u baryin udurkaasoo afduubka ilayni daaranay war madaxweynaha la afgembiyo kontoiyo shan meesha haye marka kaligii taliya mid xoog kugu qabsadaa maxay isdhaamaan afrika benotaas kugu rowtole faday hohey oh, afrikay hurudooy halyeeyadaaday hurudooy hadbaa unaaye hurudooy waxaa ka tagtay doqon baa habaawsanoo weligeed hallaysane aryaadhaha war ma haysiina madaxweynihii hiiraanlan cali jayte caradyaciilka xoogay waa ka roonaadaa la yidhi imaamada madishaili saaray ar waxaas koofiyow ka qaatay isagaiyo madaxweyne xasan shiiqa taleefon ku wada warramaa la yidhi cali jaytow isdaji waxaad rabto waa lagu siihaana waa la yidhi halgankaad soo gashanahee lama moogaa la yidhi asna igaarkey waa kaa yeelow yidhi haddamahaas waa leesaga soo dhowaaday oo hadda beledweyne waa xasilan tahay miya markaa beledweyne allahayo kadhig biirta raaxada beeled weyn allahayo bilayada hareer mari waaqlow ceelbuur ku yaalay ceelbuur ku yaalay si kalamaan aad maqlayseen guud ahaan onagintaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka ood kala socoteen ka eegan gabagabada barnamijka waxaan kaga tegay heesay ku luuqayaan fanaaniinta axmed shariif iyo faadmo qaasim heystii gacal maan ka gaara intaan barnaamijkan labi xukunka doona nabadgelyo ka gaartaywa gaboobe gacal man ka gaartay gibilkayga waxay oo ka soo go'aya guurawaaye maxaan ku galay gibilkayga waxay oo ka soo allawa gaboowe gacal maka gaartay gabowe gacal maka gaartay ee garabkaygalay ee anigoo gurad ii guhaaday guudkaygii caddaaday ee gubtayey waa gabartee iyo garabkaygalay ha anigoo gurad ii guhaaday guudkaygii caddaaday

koobine gacan waa ka gaartahaye warsheegtee iga kaadmar waxaad ii geysataaye oo haddii aan isgaasiyeeyo hoygeniyaalku siiyoy ee gu'weynow galaaskaaga doono armaad ii geysataaye guula weynow haadaan kuu gorsheegtee iga gaarmari adaan ku korsheegte iga gaarmar waa kawowe gacalmaadka gaarta